بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد من ذي الثلاثة لا يفعل له ائت بما افعل لما سدر أو ما فيه قاد عملا kadaaka muctalu laamin muطlaqan waidal fakaana waawan bikasrin muطlaqan xasala walaa yu'ahiru kownu lwaawi faaan idaa mactala laamunka mowlan farca sidiqa wila قولا في غير ذا عينه افتح مسدرا وسواه اكسر وشاذ الذي عن ذلك اعتزلا مظلمة مضلع المجمع محمدة مذمة منسك مضنة البخلاء مزلة مفرق مضلة ومداب محشر مسكن محل ما نزلا ومعجز وبتاع ثم مهلكة معتبة مفعل من ضعوم وجلا معها من حسب وضرب وزن ما فعلت موقعة كل ذا وجهه قد حملا والكسر أفريد لمرفق ومعصية ومسجد مكبر مأو حوال إبلا mini wwaafir wcudri waxma maaficilat wmin raza wacrif idnu manbitin wasila bimafcili shuruq maca qrub wasqutaan rajaca jzur uma maaficila tgdir washruqaan bikhala بخلا واغبر ومن أرب وثلث أربعها كذا لمهلك التثليث قد بذلا وكالصحيح الذي لي عينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نقلا وكاسم مفعول غير ذي الثلاثة سوء منه لما مفعل أو مفعل جعلا بسم الله الرحمن الرحيم باب المفعل والمفعل ومعانيهما halkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa almasaadir almiimiya sawaaء kaanat lihulaaثi am ligayri hulaaثi wuxuu sheekhu halkan kaga hadlayaa masaadirta miimiga ah ama ha ahaato ficilada hulaaثiga ihi kuwa ay leeyihiin ama ha ahaato ficilada hayru hulaaثiga ihi kuwa ay leeyihiin masaadirtaasuu doonayaa inuu ka hadlo almiimiya sheekhu wuxuu u munaasabeeyey laba qodob oo midna la yidhaahdo adaraf almakaan almiimi midna la yidhaahdo adaraf azamaan almiimi oo xagga dhawaaqa ay ka midoobaan sidaa darteed cashirkeenani wuxuu ka hadlayaa masderka miimiga ah iyo darafka makaan ee miimiga ah iyo darafka zamaan ee miimiga ah mararka qaar buu dhawaaqoo dhani midoobaya iminka qaala ereyga qaalaa ah, qaala wuu yidhi saw markaan mudaariceega yaquulu ku keeno masderka miimiga oo odhaah ihi waa maqaal maqaal waa masder miimiya maqaal waa masder miimiya kolka yaa isku macnaa masderkii horeen soo dhigane qaala ay lahayd waa mucadee faclu ku keena qaala masderkeega ereyga qowl ah iyo ereyga maqaal ah ayaa isku macno ah haddaba waa isku mid qowlna waa masder khayru miimiya maqaalna waa masder miimiya macnahana waa isku mid qowl waa odhaa maqaalna waa odhaa mid kastiba odhaah buu noqonayaa qowl iyo maqaal culima halkaa waxaa inoo wehelinaya maqaalkaa hadalka aad leedahay halka aad ku leedahay eeg markaad wax samaynaysid halka aad ku samaynaysidna maqaal baa la odhan halkaad hadalka ka leedahay khayriyada oo kale maxaad u bixini khayliyadu waa meel fagaaro ah oo dadka lagala hadlo sow ma meelahaa dadka lagala hadlayo haddaad doonaysid inaad tilmaanto waxaad odhanaysaa ayna maqaalu rais oo kale maqaalu raiis maqaal wax mushkiladii kuma jirto maqaal waa halka madaxweynuhu uu dadka kala hadlo ama halka maxaanku idhahdaa sida caadiga aba dadka loogala hadlo maqaal baad odhan maqaal qowl oo dhan haddii halkaa hadalka laga samaynayaa khudbadunay tahay oo qowlka la samaynaya khudbad qura ay tahayna makhab baad odhan makhab makhab ah, halkii laga khudbadaynayey makhab iminka dabaka wuu kariyey sow ma ugu dhawaaqa halka cuntada lagu kariya markaad doonayso madbakh ereygan madbakhi mar waa masderoo karinta lafteedii bay noqon marna meesha wax lagu kariyay noqonayo madbakh waa halkii wax lagu karinayey marna saacadaha wax la kariyo ayay noqon oo daraf zamaan buu noqon madbakh xilliga wax la kariyo ama madbakh meesha wax lagu kariyo ama madbakh karinta lafteeda karinta lafteeda ayaa la odhanaya saddex macno ayaynu haddaba culima haysanaa ereyga majaaza jaaza wuu gudbay sow ama wuu tallaabay jaaza waa maxay macnaheedu wuu tallaabay soma waddadiibuu ka tallaabay tallowga laftiisa maxaa la odhan markaa tallowga doonaysa daraf eh, masder eh, miimiya majaaz waa gudubka laftiisii halka laga gudbayo ee dariiqa ana maxaad odhan ama toga ah ama dooxa ah maxaad odhan meesha laga gudbayaana waa majaaz saacadaha la gudbayana maxaad odhan xilliga timeka la gudbayo majaaz haddaba haddaad aragto erey noocaas oo kale ah majaaz oo kale ah deg ha u macnaynin marka lagu yidhaha majaaz macnihiisu waa maxay si go-niga ah u odhanin waa sidaa uun waxaad tidhahdaa war saddex macnuu yeeshaa majaazku mar wuxuu yeeshaa gudub oo inaan gudbid iyo tallow inaan ku macnayno marna majaasku wuxuu yeeshaa halka laga gudbayo oo halkii laga gudbaye laga tallaabayo inaynu ku macnayno marna majaasku wuxuu yeeshaa xilliga la gudbayo oo majaaz waa xilligii la gudbayey inaynu nidhaa iminka maalan acama wuu quutay haddaynu nidha acama maxaynu odhanaynaa halka wax laga cuno maxaynu odhanaynaa hodheelkiibaad garan weydey magacuu leeyahay acamadii un mafcal ka dhigo madcam waa maxay markaa madcam waa meesha wax lagu cuno haddaad doontana madcam waa xilliga wax la cuno haddaad doontana macam waa cunidda lafteedii waxa weeye luqaddu runtii aad bay u fududahay marka aad xeerarkeega garanaysid xeerarka ay leedahay haddaad garanayso wax adag ood odhanaysid waa sacab ma jiro hadaba culima masaadirtan miimiga ah ama duruufta makaan ee miimiga ah ama duruufta samaan ee miimiga ah saddexdaa halkan aynu ku dhiganaynaa ficilkooga waxaa loo qaybiyaa ulaai iyo hayru ulaai hayru ulaaiga hal beyd buu kaga hadlayaaba dib inoogu dhig hayru ulaaiga ama ha ahaada masder ama ha ahaada darafyadii kala duwanaa makaan iyo zamaan lahaaye xagga dambe inoo dhiga wixii ficile hayru ulaaiga maxaa inoo soo hadhay ficilka ulaaiga ah sideebaa masder looga keenaa sideebaa se daraf makaan looga keenaa sideebaa sdrf zamaan looga keena ficilkii waa saddex xaraf culima ficilku hadduu saddex xaraf yahay mudaariciisa un baa la eegayaa hadduu mudaariciisu yafculu ku yimaad yafculu yafculu intay ku timanaysid maa xasuusannahay culimo waxaa ku imanaya faculo oo dhan maxay ku iman jirtay faculo oo dhani yafculu facalana noocun yudam muxuu ku imanayey facalo noocun yudamihi noocun yudamka facali waa imisa waa shan qaybood bay ahayd facalo noocun yudamihi shan qaybood bay ahayd shantii qaybood ee facala iyo faculo oo dhan sow lix iskuma aha iyo mudaacafka laazimka ah labiyo toddobaatankiisii mudaacafka laazimka ah labiyo toddobaatankiisu muxuu ku yimaadaa mudaacafka laazimka ah labiyo toddobaatankii ka shaadoobay shaadka eeg hadda mudaacafka laazimka ah labiyo waynu qaybinay aduu labiyo toddobaatankuba yafculu way ku imanayaan qaarna waa shaad maxdiya oo yafculu quray ku iman qaarna waa laba wejile oo yafculu iyo yafcilu bay ku iman haddaba labiyo toddobaatankuba yafculu bay ku yimaadeen mudaacafkaa laasimkaa iiguge markaa imisaynu haynaa toddoba qaybood soo ma hayo faculoo dhan facalo noocun yudamoo shan ahaa mudaacafka laasimkii markuu yafculu ku imanayo imisaan hayaa toddoba qaybood ma hayaa alla waxaa yafcalu ku yimaad yafcalu yafcalu yaa ku yimaada culimo ficilo oo dhan ilaa dee qeybtii shaadka ahayd mooyaane shan iyo labaatanka kelmadood ahayd mooyaane ficilo oo dhan yafcalu bay ku imanaysa facalana yafcalu yaa ku imanayey labiyo tobankii noocun yuftax la odhan jiray labiyo tobankii iyo ficilo isku geyso saddex iyo toban se uma hayo waxaad iigu geysaa laba kelmadoodoo muctalulfaga ka shahaadoobay wahabo yahabu iyo yahabu iyo iyo iyo daru imisaynu haynaa shan iyo toban sow ma hayo waxaad iigu geysaa muctalul caynka xabad ka shahaadowdoo yashaau la yidhaah lix iyo toban sow ma hayo muctalulaamka laba ka shahaadoobay oo yaqlaa la odhan jiray e, yaba iyo yaqlaa sideed iyo toban sow ma hayo haddayla socda si fiican sideed iyo tobanka xabad la yidhaahdo shuuratulfadxo ama loo yaqaano shaad oo rakana yarkanu la yidhaah sagaaliyo tobankaana noocin yuftax baa yafcalu bay ku yimaadeen sagaaliyo tobankaasi yafculuna yaa ku imanayey imisaynu yafculu ka dhignay culimo yafculu imisaynu ka dhignay toddoba dhaa meel toddoba ah iyo meel sagaaliyo tobana maxaa laysku yidhaahdaa maxaa laysku yidhahda toddoba iyo sagaaliyo toban lix iyo labaatankaa mudaaric noo ree koraad baa soomaaliga lagu yidhaah lix iyo labaatankaa mudaaric maxaa la yidhaahdaa culimo ree koraad baa layidhah ree koraad koraad ma maxay tahay talow koraad koraad waa wey xarakada caynka ayaa korka ka marsan ama damo ha ahaato ama damo ha ahaato ama kordhig ha ahaato haddaba waxa ree koraad loo yaqaano oo lix iyo labaatan a masderkooga miimiga ah iyo darafkooga miimiga ah ama zamaan ha ahaado ama makaan eh mafcal baa qiyaasu ah mafcal maxaa qiyaas u ah masderkii iyo darafkiiba maxaa qiyaas u ah imisaynu ka dhignay lix iyo labaatan sow ma aha xabad kale ayaa loo geynaya xabadda loo geynaya waxaa weeye ficil muctalulaama ah haddaad aragto muctalulaam muctalulaamin haddaad aragto mulaqan ficilka muctalulaamka ah yafcilu isagoo ku imanaya buu muctalulaam yahay yafcilu muctalulaama sidii yahdii iyo yamshii iyo ficil alla ficilka muctalulaamka yafcilu ku imanaya lix iyo labaatankii ugeeysna toddobiyo labaatan toddobiyo labaatankaa ficil ayaa culima masderkooga miimiga ah iyo darafkooga makaan ee miimiga ah iyo darafkooga zamaan ee miimiga aba mafcal lagu wada keena mafcal waxa shaadoobaya mooyaane waa mafcal qiyaasku eeg hadda mafcil iyo mafcal lama odhanayo mafcal quray wada ao mafcilka ku iman maayaan mafculna ku iman maayaan mafcal qura ayay ku imanaya mafcal waa toddobi iyo labaatankaa ficil toddobiyo labaatankaa maxaa la isku yidhaahdaa xabad mooyaane xabadda aan ree koraad ahayn waa maxay muctalulaamka muctalulaamka unbaan ree koraad la odhanin bal eeg haddaba sheekhu ree koraad ha ka hadlee baabulmafcali mafcalka iyo walmafcili mafcilka iyo wamacaaniihimaa macaanidooda baabkii lagaga hadlayey wey wamacaaniihimaa mafcal iyo mafcil iyo wamacaaniihimaa macaanidu waa wax looga jeedo macaanidaa culimadu way garan waayeen wa sheekhu u baabaystay sheekhii kitaabka qoray baa baabulmafcali walmafcili wamacaanihimaa yidhi mafcalka garanay waa wasan mafcilkana garanay waa wasan wamacaanihimaa waxaa la odhanaya ayay garan waayeen culimo badan wamacaanihimaada maxaa looga jeedaa qole waxay yidhahdeen wa macaanihimaada waxaa looga jeedaa saddexdii macneen hadda sheegaynay maxay ahayn saddexda macno waa masder miimiya iyo darfu zamaan miimiya iyo darfulmakaan miimiya macaanida saddexdaasaa looga jeedaa masder miimiya iyo darfulmakaan miimiya iyo darfu zamaan miimiya macaanida saasaa looga jeedaa bay rag ragna waxay yidhahdeen wa macaanihimaada waxaa looga jeedaa iftax masdaran wasiwaa hogsir qaacidadaasoo qaaciide muhiim ah oo la yaqaan ah oo inoo iman doonto oo halkan dambe inoogu sheegayo qaacidadaasuu jeedaa iftax masdaran wasiwaa hogsir qaacidadaasa macaanida looga jeedaaba meelo waxaa jira masderka la fadxiyo oo mafcal lagu keeno meelo kaleo waxaa jira masderka la kasriyo oo mafcil lagu keeno mafcal iyo mafcil masderka mafcal baa lagu keeni labada darafna mafcil baa lagu keeni waxaa la yidhahdaa iftax masdaran wasiwaahu ksir kolka sheekhu halkaasuu ka hadlayaa bay yidhahdeen sheekhu halkaa ayuu ka hadlayaa ayay yidhaahdeen wuxuu yidhi iti la imo i'ti la imo bimafcalin mafcal la imo min di alaaati saddex miduu saaxiiba kala imo laa yafcil marka yafcil lahu isaga uuna u sugnayn bal hadda macnaha u fiirso waxaan ka bilaabay markaan macnaynayey iti waa kow iti waxaan laba ka dhigay bimafcalin waxaan saddex ka dhigay min di alaaثa waxaan lmasderin iyana waa sax wey halkaa maad kaga sii xidhiidhin doontaa mararka qaar limasderinta agga agga agga waa la yar bedeli karaa limasderin baa mafcal bimafcali lagu xijisiin karaa iti la imo bimafcalin wasanka mafcala la imo mafcal waa inaan samaynaa min di alaaati saddex midu saaxiiba kala imo kolkaynu bimafcalin nidhaa maxaa inaga baxay bimafcalin mafcil baa inaga baxay mindi alaaati markaan idhaahdana maxaa iga baxay mindi alaaati ficil saddexu saaxiiba markaan ku idhi ayru ulaai baa iga baxay laa yafcil marka yafcil lahu isaga ayna u kan di alaaee saddexda u saaxiibkiihi mudaariciisu yuuna yafcilu noqonin waa reeayo inuu yahay ree weeyaan ree inuu noqdo laa yafcil lahu markaynu leenahay waa ree inuu noqdo kolka waa inuu maxay ku yimaadaabay ka dhigan tahay ama yafculu imisua intii yafculu ku imanaysay toddoba ama yafcalu imisa intii yafcalu ku imanaysayna ya imisay ahayd sagaaliyo toban baa yafcalu ku imanayey waa yafcalu oo yafcalu ku imanaya sax wey saasaan shahaadadka qaar iska dayni waa isku imisa isku sideed iyo isku waxaan doonayaa lix iyo lix iyo labaatan may kaasi hay dambeeyo beydkani weli kaa ah kama hadlin beydkeenan baan doonayaa lix iyo labaatan weeye lix iyo labaatan kaasa halkan inoogu sheegan talow haddaba mafcalkan aynu la imanayno ma masder miimiyaa leh mise daraf zamaanoo miimiya mise daraf makaanoo miimiya yaa mafcalka iska leh limasderin masder ula imo waa masder miimiya ow amase maa limaa kii ula imo fiihi qad cumila la sameeyey xadafka iyo dhacdada masderka ayaa mafcalka loola iman ama waxa dhexdiisa wax lagu samaynayaa mafcal loola iman dhexdiisa maxaa wax lagu sameeyaa darafka makaan mun ahayn meel wax lagu samaynayo darafka zamaana miyuun ahayn meel xilli wax la samaynayo dhexdiisa o maa fiihi qad cumila markuu ina leeyahay labadii daraf buu uga jeedaa o maa qad cumila makaankana waxbaa lagu dhex sameeyaa zamaankana waxbaa lagu dhex sameeyaa kolka waxay ka dhigan tahay saddexdaba way wada yeelanayaan saddexduba mafcal bay wada yeelan hadduu yahay masderka muhiimiga ah iyo hadduu yahay darfulmakaanka muhiimiga ah iyo hadduu yahay darfuzamaanka muhiimiga ah saddexduba waa mafcal iti la imo bimafcalin mafcal la imo min di alaaati saddex mid u saaxiiba kala imo laa yafcil marka yafcil waa xaalo ereygan jumladan laa yafcil ihi laa yafcil marka yafcil lahu isaga uuna usugnayn limasderin masder ula imo masder baa loo loo keensani ow amase maakii ula imo fiihi dhexdiisa qad cumila la sameeyey xadadka masderkiibaad mafcal ku keeni ama waxa dhexdiisa wax lagu samaynayo labada daraf ah ayaad mafcal ku keeni lix iyo labaatan ayuu halkaa sheekhu kaga baxay waa lix iyo labaatan qaybood oo ree koraad laisku yidhaahdo soo caynkaa ma aha lix iyo labaatan ree oo mafcal lagu wada keenayo labada daraf iyo masderkaba ayuu halkaa kaga baxay waxaan doonayaa haddaba bal aynu eegno oo dahaba yadhabu saw maaha yadhabu waa maxay ma koraad baa dahaba mudaaric ahaan bal qiimeeya ma yafculu ba mise waa yafcalu nowcii ku imanayay yafcalu saw maaha ree koraa tahay haddaba tegidda lafteeda maxaa la odhan madhab waa tegidda dihaab bay la macno tahay madhab iyo dihaab baa isku macno ah madhab mararka qaar maxay noqonaysaa madhab ee makaanka lagu tegayo waa dariiqa la marayo madhab waa makaanka lagu tegayo mararka qaarna madhab maxaa la odhanaya goorta la tegayo xilliga la dhaqaaqayo la ambabaxayo ayaa madhab la odhan madhab dahabadii waynu haynaa shariba yashrabu markaan eego waa maxay shariba yashrabu maree koraad baa shariba masderka cabidda maxaan odhan haddaba markaan masder ka dhigayo mashrab waa cabidda lafteediio shurbi bay la macno tahay meesha ceelka ee wax laga cabo maxaynu odhan meesha ceelkaee laga sharaabo haddaad haddaba doontood garan weydo macmacaanle wax laga cabo macmacaanlaha magaciisii haddaad garan weydo magaca guudaad iska qaadan kartaa waa maxay mashrab mashrab waa meel wax laga cabo waxaa la cabayaa biyo ha ahaadaan sharaab ha ahaadaan marka uu qofku wax qorayo markaad doonaysa inaad wax qorto ereyada caamkaee la qaata wey luqadda magaca gaarkaa ah haddaad garan weydo dee kan caanka abaa ah la qaataa mashrab mashrab waxa wey meesha wax laga cabo ama cabidda lafteeda ama xilliga wax la cabo mashrabu saaib waa goorma mashrabu saaib ka soomani markuu wax cabaa waa goorma markuu gobolku dhaco sow mashrab waa xili ama makaan ama cabidda lafteedii ilan waa ree koraade iti la imo bimafcalin wasanka mafcal a la imo min di alaaati saddex mid u saaxiiba kala imo laa yafcil marka yafcil lahu isaga uuna u sugnayn limasderin masder ula imo ow amase maa kii ula imo fiihi dhexdiisa qad cumila la sameeyey xadadka iyo dhacdada lix iyo labaatan ma haynaa maxaa ii dhiman muctalulaamkii baa ii dhiman soo muctalulaamin muctalulaamkii ayaa lamida muctalulaamkiina waa sidan oo kaluun muctalulaamkana isagoo yafcilu ku imanaya kadaa kan waxaa lamida muctalulaamin mulaqanki iyon la kala qaadayn muctalulaamka lama kala qaadayo culimo haba yaraatee wax muctalulaam ah oo la kala qaadi ma jirto muctalulaamkuna waa waa mafcaluun mulaa muxuu talow leeyahay maxaan loo kala qaadaynin kadaaka muctalulaamin mulaqan hay isku kala qaadin haduu yahay masderkii miimiga ahaa iyo hadduu yahay darafkii makaan ee miimiga ahaa iyo hadduu yahay darafkii zamaan ee miimiga ahaa intaba waxaa lagaa rabaa inaad mafcal uun ku wada keento intaba maxaad ku wada keeni mafcal waana muctalulaam muctalulaamkaa ragga qaarkood waxay yidhaahdeen waa muctalulaaminoo waa mulaq oo ama muctalulaamku wow ha ku buko ama muctalulaamku ya ha ku buko wax alla wuxuu dooni ama yafcalu ha ku yimaado sida yascaa ama yfcilu ku yimaado sida yarmi ama yfculu ha ku yimaado sida yadcuu war muctalulaamka hanoo kala qaadin bay yidhahdeen muctalulaamku waa mulaq wasanka macnaha loola imanayaana waa mulaq oo ama masderkii ha ahaado ama darafkii makaan ha ahaado ama darafkii zamaan ha ahaado kadaaka kaa waxa lamida muctalu laamin laamka kaka ayaa lamida mulaqan kiyon la kala qaadaynin markaan ramaa doonayo ramaa wuu toogtay yarmii wuu tooganayaa toogashada lafteeda maxaynu odhan maxaynu toogashada lafteeda marmaa baynu odhan marmaa ama marman halka la tooganayana maxaynu odhan waa daraf makaan halka la tooganayo marman baynu odhan xilliga la tooganayana maxaynu odhan waa marman haddaba ereygan marman ihi kow daraf makaan wuu noqonayaa daraf zamaanna wuu masder miimiyana wuu noqonaya toddobiyo labaatankii halkaasay inagaga baxeen lix iyo labaatankii ree koraad iyo xabadii muctalulaamka ahayd ee saddexda qayboodba mafcal loo qiyaasanayey saddexda qayboodba mafcal qiyaasku waa mafcal mafcal baynu odhanayna halagu keeno waa saddexda qayboodba waxaa culima haddaba intaa inoo dheer intaa waxaa inoo dheer talow mafcal aragnaye mfcilna maxaa la samaynaya ma la isticmaali karaa talow mfcil oo ma laga yaabaa inaynu mfcil isticmaalno jawaabtu waa nacam haa waynu isticmaali karnaa mfcil oo ereyga mfciloo la isticmaalayo waynu arkaynaa waxaana weeye marka mfcil la isticmaalayo ficilku hadduu muctalulfaba yahay muctalulfa muctalulfaai bilwow hadduu noqdo muctalulfaai bilwowba hadduu noqdo saddexdii qayboodba mafcil baa lagu keeni muctalufaay bilwaawi hadduu noqdo maxaynu ku keenaynaa baynu nidhi saddexdii saddexdaasi waa saddexdee masderka miimiga ah iyo darafka makaanee miimiga ah iyo darafka zamaanee miimiga ah saddexdaba mafcil ku wada keen saddexdaba mafcil wajaba wuu waajibay yejibu wuu waajibayaa sawma saw muctalulfa ma aha haddaba waajibka kawaajibidda lafteeda haddaan khayru miimi ka dhigayna wujuub baynu odhan oo de waa shalay aan soo dhiganaynay haddaan miimi ka dhigaynana maxaynuugu dhawaaqi qiyaaskii dee ku dhawaaqa mawjib baynu qiyaaska odhan mawjib mawjib waa waajibida lafteeda wujuubun bay la macno tahay halka ay wax ku waajibaanna maxaad odhan goobta makaanka ay wax ku waajibaan mawjib baad odhan xilliga ay wax waajibaanna maxaad odhan xilliga ay wax waajibayaan sidoo kale xilliga ay wax waajibayaanna mawjib uunbaad isna odhan mawjib hadaba mawjib waa waajibidda lafteedii ama halka ay wax ku waajibayaan ama goorta ay wax waajibayaan mawjib baynu odhanaynaa mawjib wuxuu idhi sheekhu kioo kaa kaa ka hadlaya waida alfaau idaadu ismi kuma xigi karta af carabiga kaanadaasaa la soo qadaraya waidaa kaana alfaau fu-u markuu ahaado kaana uu ahaado waawan wow fadu hadii ay wow noqoto xasala wuu xasilay mafcalkii bikasrin kasre ayuu ku xasilay caynka la kasrinayo oo maxaan ugu dhawaaqi ma mafcal baan ugu dhawaaqi mise mafcil mafcil mafcil baan ugu dhawaaqi mulaqan waana mulaq lama kala qaadayo waa mulaqan haddaba ereygaa mulaqan uu sheekhu ina yidhi lama kala qaadayo oo waa mulaq maxaa looga jeedaa maxaa mulaq amarka ah waxaa mulaqi waa saddexdiiba saddexdaasi waa saddexdee waa masderka miimiga ah iyo darfu zamaanka miimiga ah iyo darfulmakaanka miimigaa ah. saddexduba waa mafcil bad mafcil caynka waa inaad kasrisaa waidaa kaana markuu ahaado alfaau fu kaana uu ahaado waawan wow markuu ahaado xasala wuu xasilay mafcalkii bikasrin kasre ayuu ku xasilay mafcil ah mulaqankiiyoon la kala qaadaynin sheekheenu laba qaaciido oo muhiim ah uu inoo sheegay baa iska hor yimid way isduqeeyeen laba qaaciido oo yaab badan ayaa halkaa iska hor yimid oo isjeeday talow maxaa lagu xalin ficilku hadduu muctalulaam yahay maxaa saddexdaba qiyaaso abuyna soo yidhi muctalulaamka mafcal reer koraad buu raacay aha ficilku hadduu muctalulfa yahayna muctalulfa bilwaawi uu yahay maxaa qiyaas saddexdaba u abuyna yidhi mafcil labadaba hadduu ka buko haddaba ka warram hadduu fa'dana wow kaga buko laamkana ka buko ka warrama mafada la raaci oo saddexdaba mafcil baynu ku keeni mise laamka uu ka buko ayaynu raaci oo saddexdaba mafcal baynu ku keeni maxaynu samaynaa labadaa qaacidu inoo soo sheegay mayna isburburinaynin saddex laba qaacido iska hor imanaya weeyaan waayo muctalulaamka mafcal lagu wada keeno ina yihi muctalulfaai bilwaawigana mafcil ha lagu keeno buu ina yihi haddaba hadduu labadaba ka bukoodo yaa awood badan sheekhaa ka hadlaya wuxuu yidhi walaa yuairu eg beytkan walaa yuairu ihi wuxuu ku xalinayaa labadaa qaacido iska hor yimid buu ku xalinaya walaa yuairu raadayn maayo kownulwaawi wowga ahaantiisa faaan fada uu noqdaa wowgu inuu halka fada degaa waxba qaban mayso yaa awoodle markaa wowgu fa noqday waxba qaban maayo buu ku yidhi idaa mactalla markuu buko laamun laamku hadduu buko laamku hadduu muctal yahay ka mawlan oo kaleba wey waa weliya weliyadii xagga laamka way ka bugtaa xagga fadana way ka bugtaa yaynu ku xaqsiinaa haddaba ma fadaa shaqay ma wowgaa shaqayni fada degey mise xarfu cilaha laamka degey baa awood badanaya xarfu cilaha laamka degey toos buu sheekhu haddaba tani qaaciide maaha waa musta waa waa waa xal weey labadii qaaciide ee hore sheekhu uu xalinayo weeyaan de ile waa qof aqoon leh oo garanaya labadiisan qaaciido inay meelaha qaarkood iskaga hor imanayaan buu gartay labadaba markay ka bukaan kolkaasuu masaladii inoo sheegay walaa yuairu ma raadaynayo kownul waawi wowga ahaantiisa faaan fa noqdo hadduu wowgu fa noqdo waxba tari maayo idaa mactalla marka uu buko laamun laamku markuu buko laamku hadduu buko ka mawlan oo kaleba wey mawlan hadaba weliya weliya wuu tawaliyey tawaliga laftiisa maxaa la odhanaya mawlan halka wax lagu tawaliye xilka lagu qabtana maxaa la odhanaya mawlan xilliga wax la tawaliyana maxaa la odhanaya mawlan ka mawlan buu yidhi farca niyahow ilaali farca war sidqa wilaa'in xidhiidhka dhabta ah waxaan ku leeyahay sheekhu farca sidqa wilaa kelmadani waa kelmad tala ah inagoo inala talinaya xidhiidhka dhabtaa ilaaliya ardayay waa kelmad beydka uu ku buuxsaday ilan beydkaa jabi lahaaye farca sidqa wilaain haynala taliye beydkana wuu ku buuxiyey talena wuu ka dhigay talow haddaba xidhiidhka dhabtaa ilaali buu ina yidhi xidhiidhka dhabtaa laguma ciyaaro xidhiidhka dhabtaa waa inaan ilaalina oo talow sheekhu xidhiidhka dhabtaa xidhiidh maxaa xidhiidhay waxaa xidhiidh weliye marka la qorayo weliya weliye marka la qorayo xarafka laysku haysta xarakadiisu waa xarafkee waa laamka soma caynta oo laamka ah weli xarafka labaad somaao laamka ah ama cayn adee weliya laamkaasa laleeya hala kordhigo ama lahoos dhigo soo maaha labada xarafay isku haystaana waa labadee waa wowga iyo yada dhe wowga hore iyo yada dambe xarafka laysku haysto yaa la qoran haddaba oo la xidhiidha xarafka laysku haysto waa laamka ee mawowga horea lala qoray mise yada dambaa lala qoray yada dambaa lala qoray dee xidhiidhka dhabtaa aynu ilaalina haddaba kolka xidhiidhka dhabta aynu ilaalinayo sidaa ya-du laamka ay ula qoran tahay ayaynu u ilaalin doonaa walaa yuairu ma raadaynayo kownul waawi wowga ahaantiisa faaan fada uu noqdo idaa mactalla marka uu buko laamun laamku markuu buko kamawlan oo kaleba weeye ee farca ilaali sidqa wilaa'in xidhiidhka dhabtaa ilaali xidhiidhka dhabta waa inaan ilaalinaa markaa sheekeennu ulaaigii muxuu ka hadlay ulaagiiba hadda si fiican uqiimeeya muxuu ka hadlay ulaaigii ree koraad wuu ka hadlay so ree koraad kama hadlin noocun yugsarna muctalulaan buu ka hadlay noocun yugsarna muctalulfa'i buu ka hadlay imisaa soo hadhay culimo noocun yugsar lix buu ahaaye lixdii muctalulfa'a wuu ka hadlay muctalulaamkana wuu ka hadlay maxaa soo hadhay maxaa soo hadhay lixdii marka laba la tuuro waxaa soo hadhay afar saw ma aha eeg muctalulfaai bilyaai waa yasaro oo kale muctalulcayni bilyaai waa baaca oo kale mudaacafka laazimka ah xana iyo xinu oo kale shuhratulkasro saw afartaa ima haysid waxaad inagu dartaa weju catala wejka kasrada ah weju catala waxa kasraha ah waa imisa shan waxaad iigu dartaa mudaacafka mucadaha ah tobankii ka shaadoobay imisd imisaynu haysanaa mudaacafka mucadaha tobankii ka shahaadoobay lix sow ma hayno waxaad igu dartaa shan iyo labaatankii ficile ka shahaadoobay wejkooga kasraha ah toddobadaa ma haysaa toddobadaa marka la doonayo in laga keeno masder miimiya mafcal baa lagu keenaa marka la doonayo labada daraf in laga keenana toddobadaba mafcil baa lagu keenaya iftax masderan wasiwaa hogsir iftax masderan wasiwaa hogsir waa toddobadaa ah hal xabo oo toddobadaa kamida ayuu sheekhu dib u soo celin doonaa oo muctalulcayn ah hadal ku jira aawadiibuu muctalulcaynka dib ugu soo celin doonaa fii ayri daa kanaynu soo sheegnay ayrkii dhexdiisa ama iftax ai iftaxda ka bilow hadalka iftax faxi caynahu caynkiisa mafcalka caynkiisa faxi masderan masderka markuu yahay fii ayri daa waxaanan soo sheegnay waxaan ahayn waxa aan soo sheegnay ree iyo muctalulaam iyo muctalulfaaa waxa aan ahayn masderka waa inaad caynka fadxisaa oo masderka maxaad ku keeni mafcal baad ku keeni wa siwaahu waxa ka soo hadhayna masderka inta ka soo hadhay waa waa labadii daraf sow ma daraf makaan iyo daraf zamaan sow ma aha wa siwaahu masderka waxa ka soo hadhayna exiriska kasri wixii masderka ka soo hadhayna kasraha la siiyo weeyi wa siwaahu wixii ka soo haray waynu kasrinayna markaa kolkaa qaacidada iftax masderan wasiwaa hogsir toddoba qaybood oo ficilada abay toos uga hadlaysaa toddoba qaybood oo ficilada ulaaiga abay ka hadlaysaa afartii noocun yugsar ka soo haray oo lagu darsaday mudaacafka mucadaha ashaadkiisii shan sow ma noqonin oo lagu darsaday maxay weju catala noociisii kasraha ahaa oo lagu darsaday ficilo shan iyo labaatanka qaybtii kasraha ahayd waxaan dee muctalulfa ahayn intaa oo toddoba ah ayaa iftax masderan wasi waa hogsir ah iftax ai iftax fatxi caynahu caynkiisa fatxi waa mafcalka caynkiisa iftax fatxi caynahu caynkiisa iftax fatxi masderan masder markuu yahay fii hayri daa kanan soo sheegnay hayrkii dhexdiisa wasiwaahu masderka kaka soo hadhayna igsir kasri haddaba daraba eeg daraba way shaadowdo shaadkay ku jirtaaye laakiin qiyaas ahaan daraba u qiimee ficilka darabaa uu garaacay waa ashuuratulkasro maxaynu ku keeni lahayn daraba markaan doonayno inaan ka dhigno masder qiyaaska masderku muxuu ahaa madrab buu ahaa madrab muxuu noqonayaa labada daraf marka aan doonayno inaan ku keenana labada daraf maxay noqonayaan labada darafna waa maxay waa madrib wey madrib bay washada waxa shaadoobay alladii kii ayaa shaadoobay ictazala ka fogaaday can daalika kaa aan soo sheegnay qaanuunkaa aan soo sheegnay waxa garab maroo dhan wuu shaadoobay alla shadrigaa yari macnaweyna washada aladii can daalika ictazala shan iyo afartan kelmadood buu sheegayaa shan iyo afartan kelmadood ayaa shaadoobay shan iyo afartanka kelmadood ee shaadka aba washada xeerkaa aan soo dhignay wax kastoo garab mara inuu shaad yahay ogow markii dib loo baadhay luqadda shan iyo afartan kelmadood ayay noqdeen shaadku waa shan iyo afartan kelmadood washada waxa shaadoobay alladii kii ayaa shaadoobay can daalika kaa hore xaggiisa ictizala ka dheeraaday kaa aan soo sheegnay ka ka dheeraaday shaad weeyaan buu ku yidhi waa shan iyo afartan kelmadood culima shaad kolkaa ree sow saddexdaba laguma keenayn mafcal wixii haddaba mafcal isagoo ree koraada ku iman waaye mafcil ku yimaadaa ama masder ha noqdo ama darafyadiiba ha noqde waa shaad sow maynaan lahayn muctalulaamka mafcal baa qiyaasu ah saddexdaba wixii isagoo muctalulaama mafcil ku yimaadaa dee waa shaad sow maynaan lahayn muctalulfaa waxa qiyaasu ah saddexdaba mafcil mafcil baa saddexdaba qiyaasu ah sow maynaan odhan wixii isagoo muctalulfaa mafcilkaa kasraha ku iman waaye mafcalka ku yimaadaa waa shaad sow iftax masderan wasi waa hogsir maynaan qaadanoo toddoba qaybood oo ficilada ah toddobadaa qaybood ee ficilada ah isagoo iftax masderan wasi waa hogsir ah masderka waxa qiyaasu ah fadxaha masderku markuu kasre ku yimaad buu noqonaya darafyadana waxaa qiyaasu ah kasraha darafyaduna waxay shaad noqonayaan markay fadxa ku yimaadiin eeg iftax masderan wasi waa hogsir sheekhu si fudud buu halkaa haddaba usoo qaatay oo wuxuu yihi washada waxa shaadoobay alladii kii ayaa shaadoobay ictazala ka dheeraaday can daalika kaa kaa aan soo sheegnay waxa ka dheeraado dhan waa shaad wax alla waxa kaa ka dheeraadaa ee garab mara waa shaade la soco buu ina yidhi shaadkaa iska ogaada oo la socda shaadku waa shan iyo afartan kelmadood culimada qaarkoodna afar iyo afartan kelmadood bay ka dhigeenba shan iyo afartan baynu ka dhigaynaa shan iyo afartanka kelmadood ee shaadka ah shan iyo afartanka kelmadood ee shaadka ah saddex baa loo qaybiyaa dulwajayinku wax laba weji leh qiyaas iyo shaad qiyaas iyo shaadba wax leh qiyaaska iyo shaadka waxaa imanaya ee labadaba lihi ee qiyaasna ku iman shaadna ku iman waa saddex iyo labaatan saddex iyo labaatan waa dulwajayn waa shaadka baxtiga ah haadka baxtiga shaadka maxdiga ah markaan doonayno shaad maxdiga markaan rabno waxa weeyaan shaadka maxdigii sideed markaan doonayno muhalath ka caynkiisa saddexda xaraka ay ku banaan yihiin mafcal mafciil mafcuul saddex xaraka kay ku banaan yihiin eeg intuu shaadkii ku yimaad laba jeerna shaada marna qiyaasa saddex weji ka muhalaka ah waa shan kelmadood an kelmadood baa mual noqonaya an iyo afartanka kelmadood saasaa loo qaybiya saddex iyo labaatan maxaynu ka dhignay dulwajayn baynu ka dhignay sideed iyo tobanna maxaynu ka dhignay sideed iyo toban maxaynu ka dhignay shaad maxdiya baynu sideed iyo toban ka dhignay shanna maxaynu ka dhignay mual baynu ka ayuu sheekhu soo hormariyey oo wuxuu doonayaa inuu yidhaa bal dulwajaynka ila eega ka labada wejile waa saddex iyo labaatan saddex iyo labaatankaa kutubta luqaddu way ku kala aragti duwan yihiin sheekeennuna matnigeenna markuu marayey ma sheegin inuu darafku shaadoobay iyo inuu masderku shaadoobay iyo inay labadaba wada shaadoobeen ma sheegin waxaa la yidhi saniica culimada luqadda laga faa'iidaysanayo inkastoo qaamuusku meelo badan uu khilaafo qaamuusku meelo badan wuu khilaafaa khilaafkaa qaamuuska ma jeclaysanayna inaynu hadda sharaxno saniica culimada luqadda laga faa'iideysanayo lama helin baa la yidhi xabad shanta mualaka markaynu ka tagno xataa shanta mualaka ku dar xabad darafkeyga iyo masderkeyguba wada shaad yihiin waxyaabaha shaadka ama masderunbaa shaada ama darafunbaa shaada isma raacaan laakiin labaduba isma raacayaan saniica marka la eegayo kutubta luqadda aynu ka faa'iideysanayno haddaba saddex iyo labaatankan koob iyo toban waa masdero koob iyo toban baa masder shaadaa waa daraf daraf shaada ama makaan ha ama zamaan ha ahaado waa daraf koob waa masder koob iyo tobanka masderkaa ah, ila eeg aan kuu tiriyo ficilkan u horeeye madlimaa ah, kashaadkii waa masderka kashaadkii madlima waa maxay baynu shaadka madlima waa maxay masderka ayaa shaadoobay masderka ayaa shaadoobay madlima markaynu sheegayno laakiin darafka ma aha horta madlima qiyaaskeyga ma sheegi kartid ma ree koraadbaa ma noo ma noocii mafcalka ku imanaya ma noocii mafcilka ku wada imanaya ma noocii iftax masderan wasiwaahu sirtbaa eeg waa inaad mudaariceega heshiin madlima horta dalama wuu dulmiyey shuhratulkasre ka dhiga yadlimu wuu dulminaya kol haddii yadlimuba ay tahay eeg waa iftax masderan wasiwaa hogsir masderku muxuu noqon lahaa eeg madlamatan ama madlaman madlamatan baad masderka odhan lahayd madlamatan ila inta in lagu daraa mushkilad ma lehe madlamatan waa dulmi labada darafna waxaa la odhan lahaa meelaha wax lagu dulmiyo xilliga wax la dulmiyana madlimatan baa la odhan lahaa waxaa la arkay darafyadii madlimatan bay iskaga yimaadeen makaanka meel wax lagu dulmayo haddaad aragto waa madlimatan haddaad aragto maxaan ku idhaahdaa xilli wax la dulmayana waa madlimatan oo qura wejkaa qura ayuu darafka zamaan iyo darafka makaan ku yimid laakiin dulmiga laftiisu waa laba wejiyo qiyaaskii wuu ku imanayaa madlamatan ahaa fadxahaasaa qiyaasa shaadkana wuu ku imani sidii darafku ku iman jiray oo madlimatanna masderku wuu ku imani madlimatan waa dulmi madlamatanna waa dulmi madlimatan marka kasraha la qaato ayaa marna meesha wax lagu dulmo ay noqon kartaa marna xilliga wax la dulmo ayay noqon kartaa masder baa ereygaa shaadoobay o malc oo ka labaad ah masder baa shaadoobay isna bal haddaba malaca qiyaasa maxaa muxuu ku imanayaa masderadiisu iyo ficiladiisu markaad qiyaastiin dalaca wuu soo baxay eeg yadlacu hamoodina noocin yuftax hamoodina shuratu damaynu gelinaynaa dalaca wuu soo baxay maxaynu dhahnaa dalaca haye yadlucu wuu soo baxayaa yadlucu wuu soo baxaya ma u dhalanaya yadlucu dalaca yadlucu waxaan doonayaa haddaba dalaca yadlucu labada labada makaan labada daraf baan doonaya daraf makaan iyo daraf zamaan iyo masderka miimiga ah saddexdaba maxaa qiyaaso ah? dalaca markaan ka keenayo saddexdaba mafcal baa qiyaaso ah haddaba horta labada daraf mafcalkii bay iskaga yimaadeen oo halka ay cadceedu ka soo baxda malac baad odhan malaca shamsi xilliga ay cadceedu soo baxdana malacu shamsi baad odhan malacu shamsi laakiin soo bixidda lafteeda oo masderka ah ayaa laba weji yeeshay wej fadxaa ah iyo wej kasraa ah. malac waa soo bixidda lafteedii maluluuc buu la macno yahay marna malic baad odhan haddaba wejka shaadku waa wejkee ma malac fadxahaasaa shaada mise malic kasraha ayaa shaada waa ree koraad kasraha shaada waa masderka labaad wey masderka labaad masderka saddexaad waa maxmadatun ficilkiisu xamide ficila buu ahaa xamida wuu mahadiyey may majmac maaha msder m waa daraf weeye daraf wixii masdera un baan tirinaya koob iyo toban wasan baan tirinaya oo masder ah ka saddexaad waa maxmadatun ficilkiisu waa xamida ficilkiisu waa maxay baynu nidhi xamida wey ficilku waa xamida haddaba ficilka culima xamida yaxmadu ah xamida yaxmadu maxaa labada labada daraf iyo masderkaba maxaa qiyaas u ah xamida iyo axmedu markuu yahay mafcalbaa intaba qiyaas u ah maxaynu ku keenaynaa maxmedatu halka qofka loogu mahadnaqaa waa maxmedatun xilliga qofka loo mahadnaqaana waa maxmedatun mahadnaqa laftiisii oo masder ah ayaa qiyaaska maxmedatunna ku yimid shaadka maxmidatunna ku yimid mafcila iyo mafcalaba wuu ku yimid marka waa kii saddexaad ka afraad waa madama waa dama wuu caayay yadum wuu caayaya mudaacaf mucadaa mudaacafka mucadaha a maxaa qiyaasu ahaa waa ree koraad maaha mudaacafka mucadi waa ayo culimo sow ree maaha dama yadumu maxaynu ku keennaa haddaba dama yadumu markaynu doonayno qiyaasku madama buu ahaa haddaba labada daraf hadduu yahay daraf makaan iyo daraf zamaan goobta wax lagu caayo madamatun baa la odhan goorta wax la caayana madamatun baa la odhan laakiin waxa shaadkii waa masderka oo cayida lafteeda shaadkaasina waa dulwajayn oo mar qiyaas buu ku imanay madamatun oo cayda lafteediibaad madamatun odhan marna waxaad ku keeni eh, shaad oo madimatun ba madamatun madimatun madamatun madimatun waa kii afraad sow maaha ka shanaad waa danna danna wuu bakaylay ereyga danna wuu bakaylay waa mudaacaf laazima danna wuu bakaylay yadinu wuu bakaylaya yadinu wuu bakaylaya haddaba yadinudaa maxaa qiyaaskeegu ahaa waa mudaacaf laazima hadda la socda waa noocun yugsar qaacidadiis waa maxay waa iftax masderan wasiwaa hogsir wey iftax masderan wasiwaa hogsir wey danna wuu bakaylay haddaba labadii daraf qiyaaskoogii bay ku yimaadeen oo goobta lagu bakaylo goobta bukligu ka dhaco madina baa la yidhaahdaa xilliga bukligu dhacana madinatun baa la waa bay ku imanayaan oo kasrahaas ah laakiin bakaylida lafteeda ayaa oo masder abaa laba wejile mar madanatun baa la odhan madanatun marna madinatun baa lo odhan madina yaa shaada markaana ma kasraha mise fadxaha kasraha ayaa shaada waa kii shanaad ka lixaad waa dalla wuu baadiyoobay dalla beytka labaad bartamihiisa shadriga hore kelmadiisa saddexaad madalla halkuu ini leeyay dalla wuu baadiyoobay yadilu wuu baadiyoobaya yuu ka socdaa kolkaa dalla yadilu mudaacaf laazima sow maaha qaacidadiisu waxay ahayd iftax masdaran wasiwaahu ksir bay ahayd iftax masderan wasiwaahu ksir ayaynu ku keenayna dalla yadilu markaad doonayso dalla yadilu haddaba culima dalla yadilu markaynu iftax masderan wasiwaahu ksir aynu ka dhigayno iftax masderan wasiwaahu ksir markaan ka dhigayno qaacidada aan qaadanayno dalla wuu bakaylay yadilu wuu bakaylayaa labadii daraf qiyaaskoogii bay ku yimaadeen madilatun ahayd madilatun halka lagu baadiyooba waa madila xilliga la baadiyoobaana waa madila waxaynu doonaynaa hadaba baadiyowga oo masderka ah ayaa laba weji yeelanaya mar madalatun baa la odhan waa baadiyowgii qiyaaskii wey marna madilatun baa la odhan kasrahaasaa shaada beydka soo socda ee saddexaad laba wasan baa ku jira lix baynu maraynaa soo maaha toddobaad waa macjazun cajaza wuu caajizay yacjizu buu ahaa yacjizu wuu caajisayaa cajaza yacjizu haddaba cajaza yacjizu markaynu culima keenno cajaza wuu caajisay yacjizu wuu caajisayaa markaynu nidhaa cajazada maxaynu ka dhigaynaa cajaza yacjizu waa iftax masdaran wasiwaa hogsir weeyi iftax masdaran wasiwaa hogsir maxaynu nidhaa markaa cajaza yacjizu masderkii maa masder baa shaadahe mar waxaa la odhanayaa macjazun waa marna waxaa la odhanayaa macjizun waa shaadkii waa kii wa bitaain bitaaina waa isagano ta lagu darsaday waa kii sideedaad xabadaa sideedaad bay ragga qaarkood ka tagaanoo masderku waa toban bay ku halkaan kule hadda waa koob iyo tobanan waa toban bay ku ohan bitaa intaasay ka tegayaan markaa macjizatun iyo macjazatun waa isla iyadii un masderkaa shaadoobay markan ta'dana macjizatun macjazatun waa xabadii sideedaad ta sagaalaad waa mahlakatun halaka wuu halaagsamay sow yahliku bay ahayd yahliku wuu halaagsamayaa yahliku hadaynu halakadaa bilaata ka dhigno oo mahlg haddaynu nidhaahno shantii aynu lahayn saddex weji baa ku banaan buu noqonaya saddex weji imisay ku banaanaayeen hantii halakadanoo bilaatabayaa ah ayaa kamida shanta saddexda weji ay ku banaan laakiin hadda markay ta wadato laba weji unbaa ku banaan xilliga tada waa laba weji uun maxaynu odhanaynaa haddaba uma mahlakatun markuu ina halaka uu halaagsamay yahliku uu halaagsamaya masder baa shaadoobay waa qaacidadu maxay ahayd iftax masdaran iftax masdaran wasiwaa hogsir baynu odhanayna iftax masdaran wasiwaa hogsir halaka yahliku masderka oo halaaga ah mar waxaynu ku keeni mahlikatan waa shaad marna waxaynu ku keeni mahlakatan waa qiyaas waa xabadii sagaalaad waa tii sagaalaad soo maaha ta tobnaade may waa tii waa tii sideedaad baan malaha doonaya ma tii sagaalaad ba waa tii sagaalaad ta tobnaad waxa weeye waa macjazun mactibatun wey mactibatun mactibatun baa tii tobnaada waa sax waa tii sagaalaad mactibatu cataba wuu canaantay baa la idhaha cataba yactibu wuu canaanani maxaynu ku keenaynaa haddaba cataba yactibu markaynu leenahay iftax masdaran wasiwaa hogsir maxaynu nidhahnaa canaanta lafteeda mar mactabatan baynu odhanoo waa qiyaas marna mactibatan baynu odhaniyo waa shaan waa tii tobnaad ta koob iyo tobnaad waa xasiba wuu maleeyey xasiba yaxsabu haddaba xasiba yaxsabu eeg haddii mudaarica aan yaxsabu ka dhigo eeg hadda halkan ufiirsada xasiba yaxsabu haddaan yaxsabu ka dhigo waa ree koraad saddexdaba maxaa qiyaasu ah mafcal kolkaa masderka waxa shaad noqonaya marka ma eeg aan ku keenayo maxsibun baa shaada haddii aan ka dhigo xasiba yaxsibu oon shaad ka dhigana xasiba yaxsibu haddaan mudaarica ku keenana qaacidadiisu maxay noqon saddexdaba mafcal maaha waa maxay iftax masderan wasiwaahgsir buu noqonaya iftax masdaran haddaba xasiba qura ayaa mudaariciigu uu ku xukumaya kolba sidaad ka dhigayso xasiba yaxsibu markaan haddaba idha xasiba yaxsibu maxsib malaha laftiisu waa maxsib marna malihii waa maxsab fatxaha qiyaasa kasruhuna waa shaad culima tobankaa aynu sheegnayba soo maydaan arkayni tobankaba waxa shaadoobay e, koob iyo tobankaa aan sheegnay koob iyo tobanka haddaan kala tirino dee majiska tadiisii koob iyo tobankaa aynu sheegnay koob iyo tobankaba mster baa shaadoobay koob iyo tobanka ma ahaa shaadku mise kasraha ayuu koob iyo tobankaba shaadku ahaa koob iyo tobankaba ilaahay cilmiyadiisa kasraha ayuu shaadku noqday koob iyo tobankaba waxa shaadkiihi muxuu noqday baynu nidhi kasraha ayuu shaadku noqday waa koob iyo tobankaba gabayga marka la akriyayo culimada qaarkood waxay jeclaysteen in la akriyo washad ladii can dalika اctazla madlimatun saw madlamatun inooma qorna madlamatu soo ma oo dee la fadxiyo laamka shaadkii baa la tirinayaaye madlamatu mashaad ba ka shaadkii waa maay wejka shaadkaa markaa doonaysa inaad sheegto madlimatun wada kasri dee markaa haddaba madlimatun daraf maxaa usoo hadhay culimo saddex baynu haynaye saddex iyo aan hayno maxaa darafa labiyo tobankaa darafka ah labiyo tobankaba kasraha shaada laba mooyaane maxaynu nidhi labiyo tobanka darafka ah labiyo tobankaba maxaa shaada baynu nii kasraha laba mooyaane laba labadana maxaa shaada fadaa shaada labada fadxuhu shaadka yihiin unaan aragno adaa garanayaba de adaa zalla wuu siibtay qofku markuu kufo ay lugtu u cararto wuu simbiririday ba la yidhah soo maaha zalla wuu simbiririday bal mudaariceeya zalla wuu simbiririday yazilu wuu simbirixanaya waxa shaadki horta waa darafe ogaada masder ma aha maxaa qiyaasa qaacidadiisi waa maay horta zalla iftax masdaran wasiwaa hogsir darafka saw kasru qiyaas ma aha haddaba eeg mazilla markaan idhaahdo kasrahanaa qiyaasa yaa shaada haddaba fadxaa mazallatun isaga halkaa waa la fadxinaya markaa dabba wuu tukubay oo beydka labaad shadriga hore uu ku dhammaado dabba wuu tukubay dabba dabba wuu tukubay saw yadibu bal mudaariceeya mdaacif laazimihi yadibu wuu tukubayaa ydibu qaacidadiisa sheega markaa ila ashirka horunbu qaacidadu intaa horun bay muhiim ku ahayd daba ydibu qaacidadiis waa ifta masdaran wasi waa hogsan daba ydibu maay mamadab mamadabun baa markaa qiyaas ah oo fadxaha ah mise madibun baa qiyaas ah kasraha qiyaasa ah, madibun baa qiyaasa ah? maxaana shaadoobay fadxaha shaad labadaasoo qura ayuu fadxuhu shaad yahay tobanka darafkana maxaa shaada markaa maxaa qiyaasa ah? adaas haddaba saddex iyo toban saddex iyo labaatanka shaadka ah saddex iyo labaatanka koob iyo labaatan kasraa shaada kasraha ayaa shaada koob iyo labaatan maxaa soo hadhay labada soo hadhayna maxaa shaada labada soo hadhay ma darafkay ka socdaan mise masterka darafka waa zalle iyo iyo daba bes waa warkeennii cashirkan hore halkaasu ku dhamaaday aan macnayna markaa washada waxa shaadoobay alladii kii ayaa shaadoobay ictazala ka dheeraaday can daalika kaa aan soo sheegnay daalika kaasina waa qaaciidada aan soo sheegnay qaaciidadaa wax kastoo garab maraa waa shaada ogow buu ku yidhi madlimatun baa shaadoobay madlimatunta bedel baan ka dhigay ama wahiya baanu soo qadariyo khabar baan odhani wahiya shaadkaasi madlimatun weeyi majmaca malciisii majmac waa meel la iskugu yimaado waa daraf makaan malicna waa soobixidda malicumajmaci halkan lagu shirayey soobixiddeediibaa shaadowday lagu soo baxayey maxmidatun baa shaadoobay waa xamdigii madimatun baa shaadoobay waa caydii mansakunbaa mansikun baa shaadoobay mansikun waa halka lagu cibaadaysto waa darafkaasi madinat bukhalaa bukhalada bukligoogaa shaadoobay madina bukhala kasra waa masder mazalatu waa la fadxinitaa mazallatun baa shaadowday halka lagu sambirrixdo mazalla kolkaas siibashada lafteeda maaha waa halka lagu sii siibto meelaha lagu sambir ciyaalku ay ku ciyaaraan dundumooyinka oo kale leexooyinka oo kale halkaasaa mazalla la odhanaya markaa mafriqun baa shaadoobay mafriqun meelaha lagu kala tago madilatun baa shaadowday baadiyowga laftiisii wamadabun farxa adkan akri wamadabun halka la tukubo ayaa shaadowday maxshirun baa shaadoobay meesha lagu soo xashriya wax lagu soo ururiyo maskinun baa shaadoobay maskinun maskin waa meesha la dego maskanna waa qiyaaskii dee maxalu man kii maxalkiisii nazalo degay ayaa shaadoobay maxalu man nazala kolkaa waad aragtaayo maxalu man nazala ayuu sheekheenu ku qayday kasraa la akriya ha maxilu baa la akriya waa kasraa markaan doonin xalla degay yaxilu wuu degaya maxilun baa kolkaa shaada maxaluna waa qiyaas wamacjizun baa shaadoobay mujaradankiioo laga qaawiyo min ataa wa mutasilan isagoo la xidhiidhsanaya bitaain uma mahlikatun baa shaadowday mactibatun baa shaadowday mafcalun baa shaadoobay min dacdackiioo laga dhalaalinayo iyo wa min wejila wejilkiioo laga dhalaalinayo mafcilatin kaygu halkaa mailat eh, wasnu mafcilatin ha wasnu mafcilatin mafcilaha wasankiisa ayaa shaadoobay macahaa madkuuraadkan hore maciisa isagoo ahaaday minixsib marka laga dhalaaliyo masuuqan min ixsib marka laga shiilayo ficilka ixsib ah. waa mafcala maxsibatin ama maxsabatin wa darbin marka laga dhalaalinayo darbin waa garaaco halka wax lagu garaaco waa madribatin ama madrabatin mawqicu mawqicatun baa shaadowday mawqicatun waqaca wuu dhacay halka lagu dhaco weeyaan mawqicatun baa shaadowday mawqica meesha lagu kufo mawqica ama xilliga la kufo waqaca wuu dhacay mawqicatun baa shaadowday sheekhu haddaba shaadkani ma saddex weji buu leeyahay mise hal weji oo qura weeyi mise laba weji weeyi saddex iyo labaatanka inuu inoo sheego soo maaha waa laba weji buu inidhi saddex iyo labaatankani intanuuna ku caddeeyey inay shaad yihiin unba inta hore sheegaye shaadka dee saddex baan u qaybinay wax hal wejile wax laba wejile wax saddex wejile wuxuu idhi kullu daa kanan kuu soo sheegay dhammaantii wejhaahu labadiisa weji ad xumila waa la soo xambaaray oo carab laga soo xambaaray war waa laba weji wejhaahumayna muane ahayn ila wejhaani bay ahayd oo nuunka in idaafa baa loo jaray kullu daa kanan kuu soo sheegay kulligii wejhaahu labadiisa weji qad xumila waa la soo xambaaray can ilcarab baana laga soo xambaaray saddex iyo labaatankaa kelmadood laba weji bay leeyihiina la socda buu ina laba weji wuxuu kusoo xijisiinayaa sideed iyo halka weji wuxuu ku xijisiinayaa shantii lahayd imisa saddexda weji kolka insha alla cashirkeenu halkaa ayuu inoogu joogayaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam